bsm اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu لlah rb اlcaalamiin wالsalaaة wالsalaam عlى أشhrف الأnbiyaaءi wاlmursaliin nabiyina mxamadi wعlى آlih وصaxbihi أجmaciin ama bacd cashirkan waa cashirkii laba boqol iyo labaataniyo sagaalaad ee ka mida min sharxi صaxiixi muslim raximah اllahu tacaala waxaynu ku soo jiray kitaabu الصiyaam aw الsawm baabu bayaani ana اlqublaة fi الsawmi laysat muxarama calى man lam tuxarik shahwatah wuxuu baab yahay baabu bayaan in la caddeeyo uu baab yahay ana alqublata dhunkashadu ama shuminta la shumeeyo dumarka xalaasha ku ah oo xasaskaada ah fi sawmi soomka dhexdiisa adoo sooman ama iyadu sooman tahay laysat muxarama inaysan xaaraan ahayn in la caddeeyo oo la sheegay adiladii baabka ku timid yaysan xaaraan ka ahayn calaa man lam tuxarik qofkaysan dhaqaajinaynin dhunkashadu shahwatahu dareenkiisa iyo damaacigiisa xagga dumarka ah baabkan asaga sheekh wuxuu ku sheegi doonaa toddoba xadii toddoba xadiid buu ku sheegi doonaa xadiidka ummuna caaishuu ku bilaabi doonaa muslim raxmat ullaahi tacaala calayh axaadiis marka shawaahid u ana wuu keeni doonaa oo ilaa toddoba xadii xadiidka si gooni ah ayuu ugu xeldhooran doonaa mutaabacaadkiisa ilaa dhowr iyo toban mutaabaco ayuu xadiidka caaisha u keenayaa muslim dan gooniuna ka leeyahayo wuxuu raba madaahibta qaarkood ee masalada ku jira inuu ku baabi'iyo madaahibta baabka ku jira xagga dhunkashada xukumkeeda qofka sooman waa madaahib dhowra oo aad iyo aad u badan weeye waxaana uun lagu soo gaabin karaa culummo qaba min aلsalaf wاlkhalaf alibaaxa muطlaqan gebi ahaanba inay bannaan tahay dhunkashadu ninka xaaskiisa uu dhunkado ama gabadhu ninkeeda ay dhunkato iyadoo sooman ama asagoo u soomaya iyadoon la kala qaadaynin waayeel iyo dhallinyaro iyadoon la kala qaadaynin soon sunnaa iyo mid waajiba iyadoon la kala qaadaynin nis hor iyo nis dambe iyadoon la kala qaadaynin qofka dareenkiisu kacayo qofkaan dareen qaadaynin min duuni tafsiil min hayri tafsiilin inay bannaan tahay mutlaqan waa madhab ay ku tageen jamaaca min asalafi wاlkhalaf madhabka labaad waa alkaraahatu muطlaqan qolya qabaa jira iyaguna gebi ahaanba xaaraan ma ahee xilli soona ah in la isdhunkado oo zawjeynka isdhunkadaan waa karaaho waa laga fiicanya xaaraansa ma aha qolya saa qabana waa jiraan oo salaf iyo khalafba leh oo culummada ka mida waxaa jira qolyo ayagu qabo saddexaad in la kala qaado waayeelka iyo dhallinyarada baa jira oo odhanaya qofka waayeelka ana way u bannaan tahay min hayri karaahati haweenayda weyn ama odayga weyn oo iyagu hadday isdhunkadaan wax dhiba lagama baqayay leeyihin wax dhibo laga baqayo ama inuu soonku jaba ah ama inay biyo yimaadaan ah ama aafo kale ma jirto waayeelada laakiin dhallinyaradu waa loo karaahaystaa bay leeyihin dhallinyaradu waa karaaho tafsiilkaasna jamaaca min ahlicilmi baa qaba madhab afraad baa jiro oo odhanaya soonka qudhigiisu aynu eegno oo soonka sunnada ah lama kohdo dhunkashadu waa bannaan tahay biduuni karaahati laakiin soonka waajibkaa ah uu ka duwan yahay midka sunnada ehe dhunkashada ha la joojiyo waa karaaho qabaa jira madhabka shanaad waa madhabkuu imaamku inoo tilmaamay oo madhab shaaficiya waman waafaqahum min asalafi wاlkhalafi ah waana madhabu jumhuur ahlicilm madhab jumhuur ahlicilmi weeye oo madhabkaasagu wuxuu leeyahay dhunkashadu way bannaan tahay haddaan dareen iyo shahwa meesha imanaynin oon laga baqaynin inay biyo wax noocaasa yimaadaan oo soonka la jabiyo laga baqayn haddii laga baqayana waa xaraan waa ka marka imnawowi baabkiisa baabu bayaan ana alqublata fi sawmi laysat muxarama calaa man lam tuxarik shahwatahu qaydka saasuu u yidhi madhabka marka asaga ah Eh, waa madhaba jumhuur axlin baa la loo tiiriyaa oo shaaficiyadu siday qabaan ah ayn badanna ku taageersan yihiin saxaabe iyo taabicin badanna laga soo gooriyo madhab lixaad baa asagu jiraba madhab lixaad ayaa isagu jira oo laga soo gooriyaa ibn mascuud iyo taabicigii la odhan jiray sayidu taabiciina ibn saciid musayb laga soo gooriyo oo odhanaya gebi ahaanba lama ogolo waaba xaaraam biduuni tafsiil waa madhab lixaad lamama ogoro dhunkashadu madhabka asaga ah waa maxjuujun biqawaaici sunnati aayaa lagu afxidhayaayo madhabkaas madhab daciifa weeye ibn mascuud baa laga soo guuriya saciid musayb baa loo tiiriya bal biasaaniid baa lagu wariyaa marka laakiin waa madhab daciif ah waagii dambena qolyaaba taageeray oo xasan ibnu saaxin la odhan jiray niman baa halkaa taageeray axaadiidta marka baabku ku keeni doono ayaana xujo ku ah saa darteed nawowi iyo wadaadda qaban waxay soo guuriyaan ijmaac ah intaa marka la soo ururiyo xaaraana ha noqoto ama karaa ha noqoto ama ha bannaanaatee dhunkashadu ama shumintu soonka ma jebiso ijmaacan bay yidhaahdeen waa haddii la yidhaahdo khilaafkii saabiqa ahaa ee horeeyey ee jamaaca minasab laga soo guuriyey waxaa burinayo meesha ka qaadaya ijmaacan dambe waana masala usuuliya sababkuna waxaa weeye khilaafku waa laba qaybood hadda korna waynu ka hadalnay khilaaf hayru mustaqir ah iyo khilaaf mustaqiroo taqarara haddii maalan saxaabada ama taabiciintu masale isku qabtaan oo ay ka doodaan fadhi kadibna ayagoon kala teginba ay dhinac isula ridaa kaa khilaaf lama yidhaahdo kii saxaabada dhexmaroo kale wey sayidina abubakr sidiiq waman macahu ya cumar iyo saxaabadii e, isku maandhaafay nimankii zakada diiday maxaa xukm ah cumar wuu kii yidhi niman ashahaadanaya loogu ridi maynu u yarkaadinno maan subaan salaaxno faraha oga bixinno salaadda ha tukadeen gaaladaa kale waaweynee zakada iyo rasuul iyo allaba diidan aan ku jihaad kuwana ha dambeeye dambeeyeen abubakarna yidhi maya shareecada hal farc ruuxii ka taga wuu eedahayaa nabi maxamed diinka isagoo xayaayuganoo dhammaystiran oo ka tagayna galaas lagama dhibi karo wax walba halkiisii baa lagu celin ninki diida seeftaa qaadi waa laga niqaash iyadoon la kala tegin xaggee loo riday waxaa loo riday dhankii sayidina abubakr sidiiq uu qabaa loo riday kaasoo kale khilaaf lama yidhi lanna waa khilaaf lam lam yastaqir laakiin masalada haddii laisku qabto oo laga niqaasho oo lagu kala tago oo aniguna aan halkaas ka toriyo nin wal halkaa ka toriyo kala ogaada nin wal madhabku qabo kaasaa khilaaf mustaqira la yidhaahdaa khilaafka noocaasa haddii ijmaac dambe ka dembeeyey oo taabiciintu isku lagu duudaa saxaabana iskhilaafsanaayeen ama taabiciin baa iskhilaafsanaa masale isku hayay masaladii qudhigeediiba wadaadihii ka dambey atbaacu taabiciin isku raaceen khilaafka noocaasa ee horreeyey ijmaacii ka dambeeyey ma burin karaa mise maya oo ijmaacaa dambe xujo ma noqonayaa mise maya waa masala usuuliya khilaafiya wasawaab waxaa weeye ana alkhilaafa almustaqira laa yarfachu alijmac allaaxiq aw alxaadi hada huwa sawaab marka masaladu ijmaac ma jiree naskaa xuja naska nabi moxamed ka sugan ee lixda xadiiadda ama toddobada aynu ku arki doonno ayaa xujo ah iyadoo sidaa tahay hawsha asal way bannaan tahay laakiin soonka nin walba naftiisa asagaa garanaye bayl insaanu calaa nafsihi basiira wاlmuminu ama wاlrajulu waamiinu nafsihi fii diinihi baa la yidhahdaa nin walba dareenkiisa iyo matagdhowidiisa iyo damaacibadnidiisii iyo horor inuu yahay in hayinaya isagaa isyaqaanee soonkiinna u meeldayo soonna waynu soo hayaay soonkiinna ilaashada laakiin mas'aladu xukumkeedu waa sida meeqa madhab baynu sheegnay lix madhab xadaanii cali bnu xujm yaasa sacdi xadaanaa sufyaan ibn cuyaynata can hishaam bni curwata can abiiha abihi curwata bni zubayr can caaisha radi allahu tacaala canha qaala waxay tidhi hooyadeen kaana rasuulu llahi sala allahu calayh waali wasalam rasuulka ilaahi wuxuu a yuqabilu kii dhunkada ixdaa nisaa'ihi dumarkiisii mid ka mida wahuwa saa'imun asagoo sooman uma tadxaku hooyadan markaasay qosli jirto muusoon jirto markii xadiidka qaabka u sheegto maxaa yeelay inta badan waxay ka khajilaanoo aysan la ogolayn asaalatan in haweenaya ninkeedii wax dhex ama nin iyo xaaskii wax dhexmaray in la sheego si guud loo sheego aan asal aan lama jeclo shareecadeennu dhaqan ahaanna lama jeclo waxay laakiin hooyadan u sheegayso una muusoonayso waxaa weeye limaslaxatin sharciya shaygu asagoo iyo shay laga yarxishoodo ama laga sariigto waxaa nagu qasbahaya inaan sheegno inaad xukumka ogaataa min baab in allah laa yastaxi min alxaqi wey xadaثnii cali bn xujr bn yaas الsacdi wbn abi cumar qaala xadaثna sufyaan yacni bn cuyaynata qaala wuxuu yidhi sufyaan qultu licabdiraxman bn qaasim waxaan ku idhi asamicta ma maqashay abaaka aabbaha oo qaasim bn muxamed ibn abi bakr sidiiq ataymi oy caaishada eedda u tahay can caaisha radi allahu tacala canha yuxadiu asagoo sheeg ma maqashay ka tabinaya xadiidka can caaisha radi allahu tacaala canha ana اnabiya sal اllahu alayh ali wasalam kaana inuu ha yuqabiluha kii dhunkada caaisha wahuwa saa'iman isagoo sooman fasakata saacatan in nabar ah ayuu aamusay ninka la yidhaahdo cabdiraxmaan bnu qaasim oo uu ka aamusay su'aashii sufyaan bnu cuyayne uma qaala wuxuu ihi nacam waan maqlay aabbahay qaasim bnu moxamed oo arrinkaas sheegaya oo eeddadii ka warinhaya eeddama gurtaa la yidhaahdaaye ayaan maqlay xadaana wuxuu aamusay marka ninka la yidhaahdaa cabdiraxmaan bn qaasim inuu ama masalada xusuusto oo marka su lagu weydiiyo laguma degdego su-aashaa la dhuuxaa waa laga baaraantagaa kadib baa si dhammaystiran jawaabta loo gudbiya hadday markaa kula qumanaato hadday kula qumanaato maslaxaan inaad iska aamustana waad aamusi kartaa ilaa cid ku qasbaysa ma jirti war anuu garan maayo cid kale balweydii ama warka inaad u aragto munaasib inuusan inaad iska aamustana waad heli kartaa marka litadakuri inuu u aamusay inuu litacajubi u aamusay aw lilistixyaa intuba waa dhici kartaa xadaثna abubakr bn abi shaybata qaala xadaثna cali bn misr alqurashi can cubaydاllaahi bni cumar alcumari cubaydاllaahi bni cumar ibni xafs ibni caasim ibni cumar alkhaaab ninkaad garanayseen way jabalkaa can ilqaasim ibni muxamed wuxuu hadda u soo keenay hadda meeqamu tabcad maraysaan hadda wuxuu keenay cali eh, bnu xujar nyaas oo can sufyaan buu ku bilaabay kadibna ibn abi cumaroo mutaabiceeyey eh, asacdi buu keenay haddana wuxuu rabaa cabdiraxman ibn qaasim in lagu mutaabiceeyo fi riwaayati can ilqaasim oo wuxuu keenay cubaydillaah ibn cumar ibn xafs ibn caasim ibn cumar bn khaaab alcadawi can ilqaasim bn muxamed ataymi can caaisha radi allahu tacala canha qaala kaana rasuulu اllahi sal اllahu alيه wasalam yuqabilunii rasuulka ilah wuxuu kii dhunkada oo saa'iman isagoo sooman wa ayukum kiineeba yamliku hananhayo xanibayo celin kara irbahu xubinkiisa ama arabahu xaajadiisa iyo damaacigiisa labaduba waa la ahriyay irbi haddii la yidhahdana inta badan xubinka ama iyuu ku dhacaa xubinka taranka iyuu ku dhacaa arab haddii waa la ahriya waa xaajaday damaaciga ah dumarka laga leeyahay waayukum kiine baa yamliku hananaya irbahu xubinkiisa taranka ama arabahu xaajadiisa iyo damaacigiisa dareenkiisa yaa celin kara kamaa kaana rasuul sal slam yamliku irbahu aw arabahu suu nabigu isu celin jiray ama iskaga adkaa ee naftiisa u xanibi jiray idinku ma awoodaan ee nabiga marka intaad tiradaan nabiga hawshaa samayn jiray baasha ku kalax tegana hooyadan leedahay baashiyaa lagu kalax tegi waxadaanii yaxya cafwan xadaana yaxya bnu yaxya abubakr الtamimi wa abubakr bn abi shaybata wa abu kura maxamed calaa qaala yaxya asagu wuxuu hi ahbaranaa wa qaala aakharan labada wadaade ku landhanna waxay yidhaahdeen xadaana abu mucaawiya maxamed khaasim can ilacmash sulaymaan can ibraahim bna yaziid الnakhaci can اlswad oo abtigii ah aswad bn yaziid الnakhaci wa calqa bnu qays الnakhaci can caaisha radi allahu tacaala canha idan haddana marka wuxuu rabaa in la mutaabaceeyo wadaadkii ahaa qaasim qaasim moxamed can caaisha ayuu u keenayaa mutaabacaad oo wuxuu keenay aswad iyo calqama kilaahumaa can caaisha radi allahu tacaala canha xadaana shujaac bnu mahlad albaawi abulfadl albagawi xaafidku taqriibka wuxuu ku yidhahdaa wa saduuqun wahima fi xadiiin waaxidin rafacahu wa huwa mawquuf walidalika dakarahu اlcuqayliyu fi kitaabi اducafaa buuhi sidaasuu taqriibka yidhaahdaa ninkan sheekha muslim ah ee shujaac bn mahlad abulfadl albaqawi waa min rijaali muslim abi daawuud wabni maajah weeye waa min shuyuukhi muslim abi daawuud ibni maajah saddexdaa wadaad baa wax ka wariya muslim iyo abu daawuud iyo ibnu maajah xaafidku marka xukumka uu riday ee taqriibka waa xukum laga xoog badan yahay ninka waa xuja bilaa khilaaf xujatun bilaa khilaaf warka cuqaylina xogow tacasuf baa ku jira mararka qaarkood axkaamtiisu waa mutashadid walidalika xaafidku xukumka taqriibka wuu khilaafay fi kitaabi taqliiq tacliiq iyo muwaafaqat khubri اlkhabar oo wuxuu yidhi waa iqatun maxamed shujaac bnu makhlad abulfadl albaqawi wuxuu uhi waa iqatun mar labana wuxuu uhi axad الiqaat ama الdahabi asagu wuxuu uhi xujatun khayr waa nin xujo ah oo khayr badan marna wuxuu hi axadu marka inuu iqo yahay oo ninka xujo yahan saduuq ahayn ayaa xoog badan ninka axaadii badan wariyay hal xadii oo mawquufa rafciyey in la yidhahdo saduuqun wey liajli xadiiin waaxidin ee uu rafciya isagoo mawquufa yani hawshaasi waa hawl xoogow tilaabo dheer ay ku jirtoon la qaadan karin allaahumma inuu yahay khaau aan loo dulqaadan karin hal gafood gashayba waaa la waa khaطn yusqط alfa xadii oo miata xadii laakiin kaasoo kale ma ahayn waa kha ah saa darteed waa xujatun sida raajax wa kalaamu alcuqaylina inuu xoogo ku jiro tashadud baa loo arkaa xadaana yaxya bnu abi zaaida yaxya bnu zakariya baa la yidhahdaa marka aabi awogii baa loo tiriya xadaana yaxya ibnu zakariya bn abi zaaida qaala xadana muslim bn subayx abuduxa wadaadka la odhan jiray weeye alhamdani alkuufi can masruuq alajdac can caaisha hadda marka wuxuu keenay isna masruuqu mutaabacayn wadaadihii hore calqame iyo aswad iyo qaasim bn muxamed mutaabacaadku aad buu badin doonaa xadiidkani oo xadiidka caaisha wuxuu soo celcelin doonaan muslim oo dantu kale waxaa weeye wadaaddaha kala qaadee yidhi eh, altafriiq bayna ashaabi washaykh qofka waayeelkaa ah iyo dhallinyaradu waa la kala qaadaya xukunka dhunkashada iyo shuminta ayuu rabaa inuu ku baabi'iyo nabigu dhallinyaruu ahaa buu muslimku leeyahay haddaad diiddaan oo dhahaan nabigu waaga dambe uu waayeelay weeye caaisho maxay ahayd buu muslimku leeyahay caaishadu maxay ahayd soo shaabba ma ahayn saasuu rabaa inuu xadiidku u soo celiyo xujadiisu uu ramadahay ku baabi'inay can caaisha radi allahu tacaala canha qaalat waxay tii hooyadeen kaana rasuul lah sal lay slam yuqabilu kii dhunkad uu ahaa wahuwa saa'imun yuqabilu ixdaa nisaa'i baad kugu qadaran waad soo marteen dumarkiisa mid ka miduu dhunka jira isagoo sooman wayubaashiru mararka qaarkoodna wuuba gacantuba marin jira wey oo dhunkashabasa ma ahan inuu madaxeeda taabto ama gacanta oo jirhkeeda mariyo yaa laga yaabaa mubaasharadu huna allams walmulaamasa laga taabashada ayaa loo jeedaa galma ma aha iyo wixii la halmaano shuqulku ma leh saa'iman asagoo sooman walaakinahu hase nabigu amlakukum midka idinku eh, hanasho badan weeye liirbihi xubinkiis taranka aad buu nabiga oga adkaa weeye aw liarabihi xaajadiisa iyo damaaciga dareenka nin aad oga adag buu ahaa nabigu ilaaliya idinkoo kale ma ahayn marka xoogayin waxay tilmaamaysaa in xoog khasiisa ay jirto oo nabigu hawsha uu kaga duwan yaho ummadda sax weeye hawsha nabigu ummaddu waa kaga duwan yahay oo dadka lamid ma ahayn damaac iyo dareen dadka kula ma ahayn inkastoo ragga nabigu ka awood badnaa oo boqol nin awoodood la siiyey dhanka marka laga fiiriyo rag la ma ahaynoo rag waa ka awood badnaa subanu calayhi salaatu wasalaam xagga laakiin iska adkaashaha iyo naftiisu inuu ka adag yahay dadka kula ma ahayn laakiin xukumka asaga iyo faariqaas inuusan muair ahayn fi اlxukmi nabigaa sheegi doona nabigaa sheegi doona alayh الsalaatu wasalam oo odhan doona intii la weydiiyo nabi allow qofka sooman haweenadiisa ma dhunkan karaa yuu odhan doonaa ha la weydiiyo haweenkay anbu waan dhunkadaaye bimacnaa waa maxay dadku muslimiinta aniga ayay ila mid yihiin xukumkan asaga inaan ka adkahay xubinkayga ama damaaciga iyo dareenkayga ka adkahay waa faariqhe eh? hayru mu'aira fi اlxukmi buu nabigu u arka calayh الsalaat wasalaam laakiin hooyadan caaisha iyadu waxay ka fahamtay inuu yahay faariq mu'aira waa in la kala fahmi inta iyada xadaثnii cali bn xujr bn yas الsacdi wزuhayr bn xarbin abu khaysamة النasaa'i qaala xadaثna sufyaan ibn cuyaynata can mansuur بن المcتmر السلمي عن إبراهيم النقعي عن علقمة بن qays النقعي عن cائشha رضي الله تعالى عنها أن رsuuل اللhi صلى اه عليه وسلم كان يقبل وهو صائم وكاana suban wuxuu ah أملككم midka idinku hanasha badan لإrbihi xubinkiisa ama لأrabi xaajadiisa iyo dareenkiisa iyo damaacigiisa وxadثna محمد بن مثنى بن موسى البsري وبن بشhاaر قاaلا xadثna محمد بن جعفر غندر xadaثna shub xajaaج abubisطam alwasit can mansuur muctamir haddana wuxuu soo celiyey sufyaan oo la mutaabiceeyey shucbaana mutaabacaynaya shucbaana mutaabacayn sufyaanka dad waxay u qaateen inuu thawri yahay maadaama nimankani ay kuufiyin yihiin waa ibnu cuyayne sida raajixa can mansuur muctamir can ibrahiim can calqama can caaisha radi allahu tacaala canha ana rasuul lah sal ly slam kaana nabigu wuu gacantuu eh, ku taaban jiray ama gacantuu marin jiray biixdaa nisaa'ihi ay yulaamisu aw yalmasu bay ka dhigan tahay wahuwa saa'iman sooman nabigu wuu jiray wuu taaban jiray dumarkiisa isagoo sooman وxadaثna mxamed mثنى maxamed muثanى waana samaaxada shareecadeenna samaaxada iyo sahlanaanta shareecadeenna ku jirta weeye adoo ilaahay caabudaya oo rabbigaa u sooman oo allah ka cabsanayo cibaada ku jira xaqi ijtimaaciya bulshada iyo xaaskaadina waad dowri kartaayo adoon galma samaynaynin baad dhunkan kartaa gacantana aad saari kartaa isma diidahayaan wey xaqu الزawjna waa la ilaalin karaa wالزawja xaqu rabbina meelba la saari kara ismana diidayaan sida marka yuhuuddii iyo nasaaradii markay soomahayaan haweenkii ka fogaan jiray hal mitir oo kale shareecadeennu shuqulkuma lahow xadaثna abu caasim النabiy ضaxaaq bn mhlد qaala samictu bna cawnin cabdulahi bni cawn ibn arطabaan can ibrahim الnaqc can اlأswad haddana ibn cawn oo mutaabicaynaya mansuur iyo nin raggi la midka ah can ibraahim can اlaswad qaala wuxuu yidhi aswad inطalaqtu ana anigaa dhaqaaqay ama tegay wamasruuq baa ilaa caaisha aadnay masruuq waa ninkii si goona usoo korayso caaisha diinkana bari jirta weeye asalkiisina sabyi baa lagu keeno ad garanaysaa ninka taabiciga qiimaha badan inطalaqtu ana iyo wamasruuq aniga masruuq baa dhaqaaqna oo aadnay ilaa caaisha hooyadan baanu aadnay radi allahu tacaala canha faqulnaa laha hooyadan waxaanu ku nidhi akaana rasuulu اllah rasuulka ilaahay ma aha sal allahu calayh waali wasalam yubaashiru kii la mubaashirooda ama gacanta marya ama taabta dumarkiisa wawa saamin asagoo sooman qaalad hooyadan waxay tidhi nacam haa nabigu hawsha wuu samayn jiray walaakina wase yeeshee nabigu midka idinku hanasha badan liirbihi xubinkiisa ama damaacigiisa u celin badan buu ahaa aw wuxuu nabigu ahaa min amlakikum dadka idinku hanasho badan buu ka tirsana liirbihi shaka waxaa shakiyey lafdiga min inay tidhi iyo inuu kaana amlakakum uu ay tidhi abuu caasim annabiil baa ku shakiyey qaa'ilkuna ama wa muslim ama waa shiikhiisa ama waa muslim ama waa shiikhisa maxamed inuu yahay baana arjaxa leanna waxaa shikiga soo guurin kara ama si toos u arki karaa waa asaga muslimna waa odhan karaa oo sheekhiisuu ka xigan karaa cinda ariwaaya waxadaanii waxaa kaloo xadiidka ii tabiyey yacquub addawraqi yacquub ibn ibraahim ibn kaiir addawraqi qaala xadaana ismaaciil yacni ibn ibraahim bni culaya can ibni cawni cabdullahi bni cawn ibni arطabaan abu cawn can ibraahim الnakhaci can اlaswad ibn yaziid ibn qays الnakhaci wamasruuq ibn cabdiraxmaan ba waagii dambe loo bixiyey laakiin ibn ajdac baa layska yidhahda annahumaa labada taabici dakhalaa calى ummi اlmuminiin waxay u galeen hooyadeen bay u galeen muminiinta hooyadood bay u galeen liyas'alaaniha inay weydiiyaan darteed yas'alaanihana way iman doontaa waa sida afsaxa ah. sida afsaxa yas'alaaniha fadakara wuxuu sheegay wadaadka dambe mutaabici ismaaiil ibnu culayl hadda soo kordhaye naxwahu naxw alxadiid الsaabiq buu sheegay waxadaanaa waxaa kaloo xadidka noota abubakr abi shaybata qaala xadaana xasan bn muusa alashyab xadaanaa shaybaan ibn cabdiraxmaan ataymi atamiimi cafwan can yaxya bn kaiir الطa'i can abi slm bn cabdiraxmaan ana cumar bn cabdاlcaziiz ibn اlxakm ibn abilcaas alumawi oo khaliifkii aad garanaysaan amiir اlmuminiin ahbara wuxuu u sheegay saaxiibka abi salma ana curwata bna zubayr raxma llah tacaala ahbarahu inuu u sheegay ana caaisha radi allahu tacala canha uma almuminiin ahayd ahbaratu inay wiilkaa u sheegtay curway habarir u tahay ana rasuul sal slam kaana inuuha yuqabiluha wasaa'il inuu nabigu dhunkan jiray caaisho iyadoo sooman ayaa curwo ka tabiyey caaisho una tabiyey cumar bn cabdicasiis cumarna wuxuu u sheegay xadiidka abu salm afar taabici baa isdaba taagana de waad aragtaan yaxya bnu kaiir aطa'i waa taabici sahiira abu salamna waa taabici mutawasit ah cumarna waa taabici curwana asaguna waa taabici afar taaba waa marka taabiciin weeye waa riwaayat الtaabiciin arbac min الtaabiciin bacdum can bacd waxadaana yaxya bnu bishir alxariiriy yaxna bishr ibn kaiir alxariiri xadaثna mucaawiya yacni bn salaam alxabashi can yaxya bn kaiir aطaa'i bihada اlisnaad sanadka adad marayseen yaxya bn kaiir abi salm can cumar can curwa can caaisha radi allahu tacala canha bhada اlisnaad buu ku tabiyey milahu mila xadiiث الsaabiqi fi اlmacna wاllafظ xadaثna yaxya ibnu yaxya wqutaybaة bnu saciid وabubakr bn abi shaybata alcabsi qaala yaxya wuxuu ihi ahbarana wa qaala اlaakharaan labadii wadaadee ku lanida qutaybe iyo abubakarna waxay yidhaahdeen xadaثna abulaxwas salaam ibn sulaym اlxanafi can ziyaad ibni cilaaqaة الثaclabi can camr ibn maymuun alawdi min kibaar الtaabiciin alyamani can caaisha radi allahu tacala canha qaalad waxay tidhi hooyadee kaana rasuul اllah rasuulka ilaahi wuxuu ahaa sal اllahu calayh wali wasalam yuqabilu kii dhunkada dumarkiisa fii shahri sowm ay fii xaali sowm fii xaali isagoo sooman isagoo sooman bisha soon habeenkeeda hadde muran ma waxa laga hadlaya waa maalinka la sooman yahay baa loo jeedaa وxadaثnي mحamed بن xاatim بن maymuun الsmي xadaثna bahs بن أsد الcami xadaثna abubakr الnahshli magaciisa cabdالlahi baa la yidhahda wadaadka walakin waa mashhuur bkunyatihi xadaثna زiyaad بن ciلاaqة الثaclbi can cmr بn maymuun اwdi can caaisha radi الlahu tacalى canha hoyadan caaisha xadiidkeeda waa aragtay intuu muslim isdabadhigay meeqad mutaabacad buu sheegay dhowr iyo toban wey dhowr iyo toban wey can camr maymuun اwdi can caaisha radi الlahu tacalى canha lannahu waa asl fi اlbaab xadiidku waana xuja fiih qaalad hooyadan waxay tidhi kaana rasuul lah sal slam yuqabilu nabigaa dhunkan jiray dumarkiisa fi ramadaana ramadaan gudihiisa wa huwa saa'ima weliba isagoo soman fii ramadaana haddii lagu dayn laha waxaa dhihi lahayd nabigu dhunkan jiray habeenkii habeenkiina muran ma lahayn soo boodi lahayd laakiin waxaa wa huwa saa'imun maalinimo dharaar baa loo jeeda haddaad dhihi lahayd nabigu dumarkiisu dhunkan jiray isagoo sooman soon sunna ah. soonka sunnadana waxaa la cafiya ama loo dulqaataa waxaan la cafiyi karin loona dulqaadan karin soonka waajibka ah fii ramadaanaa ku madhabkan halkaas isna ku tegey madhabka kala qaadahayey altafriiqu bayna annafli wاlfard halkaas isna ku tegey madhabka kala qaadayey bayna shaabi wa shaykhina yaa burburiyey xadiiثu caaisha asna baabi'iyey waxaan soo hadhay madaahibta kale ayib madaahibta kale marka wixii waafaqsanna waa la aqbali wixii kalena bannaankaa la geynaya tafsiilka asagoo ah ninka dareenkiisu kacayo waa ka xaaraan dhunkashadu ninka kalena waa roon yahay waxaa laga qaatay tacliilka hooyada waayukum kineba ah, u xananaya dareenkiisa ama damaacigiisa iyo xubinkiisa sida nabigoo kale masle waa masle mucallala xukunka xukun mucallala oo xilla ku dhisan iyo xikmo idan taa muran ma dhunkashadu inay tahay dariicana muran ma hadday soonkii jabinayso oo hubaal la yahay ama maluhu u badan yahayna waa la joojini wixii laga hadlayay marka kalun bay ahayd baa lagu odhanaya oo marka tacliilkaasgu dhin mal waxadaana xamdbashaar bundaar qaala xadaana cabdiraxmaan ibnu mahdi xadaana sufyaan yacni athawriya can abi zinaad cabdullah bni dakwaan can cali bni xusayn zayn اlcaabidiin cali bni xusayn ibn cali bn abi aalib zaynulcaabidiin ninki la odhan jiray ahlu beyti rasuulillahi aawe can caaisha radi allahu tacala canha ana الnabiya sala اllahu calayh ali wasalam kaana yuqabilu nabigaa dhunkan jiray dumarkiisa wahuwa saa'imun asagoo sooman waxadaثna yaxya bnu yaxya abubakr الtamiimi wa abubakr bn abi shaybata وabu kurayb muxamed bn اlcalا qaala yaxya ahbarna wqala اlآkhariin xadaثna abu mucaawiya can ilacmash can muslim muslim ibnu subayx abuduxa ninkii la odhan jira wey can shutayr ibnu shakl alcabsi ibnu shakl in la yidhahdona kaafka aan la reebin baa loo badan yahay can xafsa idan shawaahidda buu bilaabo markuu xadiidkii caaisho turuqdiisii iyo mutaabacaadkiisii meel saaray kuna dhaxay muslimu cabbaar daba taagnaaba hadda wuxuu u wareegay shawaahid اlxadii oo hawl caaisho gooni kua ah inaysan ahayn buu tilmaamay can xafsa binti cumar radi allahu tacaala canha um اlmuminiin qaala waxay tidhi hooyadeen kaana rasuul lah sal slam yuqabilu wahuwa saa'im nabigu wuxuu ahaa dhunkada dumarkiisa asagoo sooman idan qaacidada ahayd alaslu fi اlaxkaami wa alistiwa ilaa bidalil takhsiis baa la yidhahdaa nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam iyo ummaddii loo soo diree muslimiinta ahayd waxaa asala axkaamta shareecada waa ku siman oo nabigu wixii u bannaan muslimiinta u bannaan wixii nabiga ka xaaraanah muslimiintana ka xaaraan ilaa bidaliili takhsiis in la helaba mooyeen daliil gooni ah oo odhanaya hawshaa nabigay gooni ku tahay idinkuna waad ka duwan tihiin ilaa la helo waa laga simaya saasay hooyadani u sheegayn xadiidka caaisho iyo xabso iyo xadidka waxay u sheegayaan in nabigu ummaddiisa ku xugum yahay ummadduna nabigeeda ku xugumta in la helo takhsiis la helo mooye waxadaana aburabiic haddii marka ninku yidhahdo xukumkan waxaa laga yaabaa in nabigu gooni uu ku yahay adna waxaad leedahay waxaa laga yaabaa inuusan nabigu gooni ku ahayn ixtimaalkaygana waxaa xoojinaya qaacidada alaslu fi اlaxkaami waa alistiwa wاlmusaawaatu fiiha waa in lagu siman yahay ila bidaliil takhsiis waana qaacida ijmaaciya muran ma laha midda iyada waxadana aburabiic الzahraaniyu sulaym bnu daawuud alcataki xadana abu cawana wadax bn cabdlah lyashkuri xa waxadana abubakr bn abi shaybata wa isxaq bn ibrahim alxandali bn rahuya can jariir bn cabdilxamiid adabi kilaahuma labada abu cawaana iyo saaxiibkii oo jariir ah can mansuur almuctamir asulami can muslim bn subayx abuduxa can shutayr bn shakal alcabsi haddaynu soo marayna can xafsa radi allahu tacaala canha can اnabiyi nabigay ka warisay ay mansuur ba hadda wuxuu kaxeeyey xadiiki hore xadiid la ah acmash can muslim baad soo marteen hunaana waxaa weeye mansuur can muslim wasaaqa mansuur bimilihi bimili xadiid acmash buu u jeedaa وxadaثnii haaruun بn saciid alayliyu qaala xadaثna bnu wahbin ahbaranii camr wahb bn xaari inaad camar kale u qaadatuu diidan yahay camru dinaar aad moodo oo طabaqadan dhachaya camr ibn xaari bn yacquub almisri alansaari can cabdi rabi bn saciid ibn qays alansaari can cabdillahi bni kacab ibn kacab alximyari can cumar ibni abi salma oo min siqaari saxaaba waad garanaysaan wiilkii nabi maxamed reebkiisa ayuu soo kori cabdullahi bn abdilasina uu dhalay abu salma <clears throat> annahu sa'la rasuul allah rasuulkii ilaahay buu weydiiyey muxuu weydiiyey sala allahu alay wasalam ayuqabilu saa'imu nabi allow ninka sooman ninka sooman xaaskiisa ma dhukan karaa ayuqabil asaa'im yuqabil saa'im iyo nebi maxamed baa dhunkan jiray xaasiskiisa isagoo sooman ilaaqaasi wuxuu ku keenayaa inaysan bannaanayn garna ahayn in la kala qaado soon sunno ah iyo soon waajiba limaada lianna alqaacida lusul waxaa weeye maa adlaqahu allahu warasuulahu yucmalu calaa iطlaaqihi ilaahiyo rasuulkiisu waxay seeta furaan oy dabar aysan ku xidhin aysan dabrin sidaa u furan yahay baa loogu dhaqmahaya lamana dabri karo naska oo wuxuu ku soonkan waxaa loo jeedaa soon waajiba ma odhan karta ilaa bidaliil التaqyiid ila bidaliil التaqyiid ma aطlaqahu اllah warasuuluhu fahuwa yucmal ow macmuulun calى iطlaaqihi min غayri التaqyiid lanno haddaad dabarto waa istidraakun calى الشhariica waqad yuؤdii dalika ilى اlkufr والزandaqaةi واlاxtilaal datara waxaa loo jeedaa waa halis laa ilaaha ila اllah muxamadu rasuululahi sal lay slam waxaa diinka lagu soo geli jiray xilligii nebi hadaad tidhaahdo haddee nabi cusub baad noqoni waagu nabigu noolaabaa diinka lagu soo geli jiray oo maanta laguma soo gelahayo tafsiil iyo takhsiis baad keentay taqyiid iyo dabar iyo seetaad keentay xadhkan aad la ordayseed wax ku xirxidhayso xilliga nebi maxamed ma jirin soo maaha waxaan xilliga nebi maxamed diin ahayn ummadda maanta diin u noqon maayo haddaad diin oga dhigtana adaan is ogayne nabi soo kordhaa tahay ee warkaada caddaysa wey marka waxaa ka imanaya laasimka iyo ma'alkan kuu sheegaya zandaqo inuu keenaa laga yaaba midkaas wey iska ilaaliya nusuusu shariica siday u timid baa loogu dhaqmayaa ilaa daliil kale iyo xujo kale ay naska dabarto oy seetayso saa darteed yuqabilu الsaa'imu sawaءn kaana saa'iman binaflin aw bifardin la kala qaadi maayo faqaaluu lahu rasuul اllah idan meeshaan rabay een ku odhan jiray aan ku soo idhi hooyadeen faariqa mu'airkay ictibaarisay biijtihaadiha nabigaa diidi doona waa ka nabigaa diidi doona waa ka siduu nabigu xukunkiisa oga adkaa midkiinniya oga adag nabiga kuma dayan kartaan baa laga fahmay hooyadeen naskeeda somasaa ma nabiga eeg hadda faqaala lahu wiil nabiga xididkii ah hooyadii uu qabo oo cumar ah oo nin dhalinyaro ah ayaa su-aasha nabiga weydiinaya faqaala lahu rasuullah wuxuu ku yidhi sal slam sal haadihi masaladan tan weydii bure ag fadhida tan weydii liummi salamatu nabiga ku jeeda ummu salamo nabiga ka agdhow yidhi bal waxaad weyddiisaa qofka sooman inuu xaaskiisa dhunkan kale iyo in kale ummu salama weydii soo hooyadaa maaha weydii faahbaratu waxay u sheegtay ummu salama wiilkeeda cumar ahaa u sheegtay anna rasuula sal l slam rasuulka ilah yasnacu daalika rasuulka ilah inuu hawshaa sameeyo bimacnaa ku dayan kartaa wey ummu salama nabiga waad ku dayan kartaabay jiri nabiguna muxuu u fatwooday cumar waad dayan kartaa anaaba sameeye wey aniyo adiguna isku mid baan nahay baan nahay haddee adugu maxaad tahay wiil mulay hoggaan labood aad tahay waad fasaxan tahay wey laakiin soonkaada ilaasho faqaala wuxuu idhi yaa wuxuu keenay in nabiga iyo asagu ay kala duwan yihiin fi laxkaam buu tilmaamay ixtimaalu takhsiis buu keenay cumar waana meeshay ku jirtaa laakiin nabigaa ka diidi doona faqaala wuxuu uhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow qad kafar allahu laka maa taqadama min dembika wamaa ta'ahara ilaahay wuxuu kuu dhaafay adiga wixii horreeye oo dembigaaga iyo kii dambeeyey baaba kuu dhaafa nabi allow annaga annaga kula mid ma nihin weeye annagoo kale ma tihid annaguna adigoo kale ma nihin hee dembigaada horeey kii dambeba waa laguu dhaafay mar hadday sidaa tahay waxaanaga karaahanagu ah ama naloo ogolayn baa laga yaabaa adiga in lagu cafiyo nabi allow isow isku doonnama qaadou tilmaamahaya cumar isagu wanaag buu ujeedaa wanaag buu ka wadaa laakiin macaalka haddii la firiya khatar baa hadalkiisa ku jira cumar hadalka cumar khatar baa ku jirta oo waxaa laga fahmi karaa ma'aalan laa tasriixan nabi allow adugu haddee baabka annaga kuma tiyidoo wax annagana laga reebay baa haddii laguu fududayn karaa cagsuna waxaa weeye wax iyaga loo fududeeyey baa nabiga loo diidaya maadaama nabiguna iga sarreeyo oo maqaamkeenna maqaam aan ka idinku jiro oo nabigu cirkaa marayo waxaabaa innaga naloo fududeeyey dacfigeenna iyo iimaan yaraanteenna nabigu maadaama asagu iimaankiisu buuxo miya bilmiya ayaa loo diiy sidaa darteed xasanaat alabraar waxaa la yidhahdaa siyaat اlmuqarabiin xasanaat اlabraar siyaat اlmuqarabiin ilmo yaroo toddoba jir ah wax lagu ammaanayo ayaa adiga aan lagugu ammaanaynin odaygo weyn wax loogu cadhoon yaan dhallinyaro loogu cadhoonaynin culummada wax lagu qoonsanayo ayaan caamada lagu qoonsanaynin way kala duwan tahay ansaar iyo muhaajiriin hawl haddaysan nabigu uu ka dhimanayay yuu remiyigii iyo reekoraadka ugu dulqaadanay cumar wakiil labada nin masaajidka nebi maxamed hadalka ku taagtaagay ee tanaagooday wuxuu hi kaalay xageed ka timaadee reer daciif baa nay dheheen ilaahay baan ku dhaartay haddaa noqon lahaydeen budh baan idinku lafabixin lahaa ma nabiga qabrigiisii oo halkan iyo mimbarkiisii baad iyo masjidkeeda ku dhawaaqaysaa idabsada haddii kale dirqabbaa idan taqaana wuxuu ugu dulqaatay inay reer daa'if yihiin oo aysan ka warqabin xurmada masjidkii nabiga howlihiisa howlaha caama ka yihiin buu ku badbaadiyey dadku isku miisaan ma aha marar badan dhankaasuu ka eega asagu cumar laakiin nabigu dhan kaleu ka fiiriyey oo waa dhanku ka carooday suubanu calayh isalaatu wasalaam wuxuuna yidhi faqaala lahu rasuul اllah rasul wuxu uhi ku dhaartay innii anugu la atqaakum lilah midka allo idinku alla cabsi badan baan ahay la atqaakum lillaah wa akhshaakum lahu axadka alla ka baqa ee iska dhowra ee iska ilaaliya waa aniga midka ilaahay ka cabsadana waa aniga inaan rasuul ilaahay ahay oo dembiga hore kii dambeba lay dhaafay oon wax idin dheerahay waxay keenaysaa ilaahay inaan u noqdo cabdi shakuura oon wax walba ka fogaado oo wax walbo xumaana aan ka sariigto oo wax idunkaad ka tegaysaan aan ka sii fogaado ee ma aha in wax la ii fududaynayo dhankaad u qaadatay maaha hawshan ayd in meelo badan buu nabigu soo celiyay meelo badan bay ku soo noqon doontaa qadaayaad kala duwan dhacdooyinka xajka ku saabsan nikaaxa ku saabsan soonka ku saabsan weysada ku saabsan idinkoo kale ma ihi annagoo kale mati buu nabigu maya ilaahay anigaa idinku cabsi badan tan alla iskaga dhowro axad iskaga dhowra ma jiro san ilaah iskaga ilaaliyo maxaa yeely macrifada iyo aqoontaada alla u leedahay yay ku xidhan tahay cabsidaadu cabsidaadu inama yakhsha allaha min cibaad اlculamaa marka isagu marka nabiga hawsha in badan buu ka cadhooday mana ogolay oo nabiga kalena ka yimi maa uriidu an ila ma anhaakum canhu in uriidu lilإslaax idan sidaa way ambiyadu ee ma in wax loo la jifiyana bannaan meelo kale gashaa meehanoo kale ah maa xadiika riwaaya ka mida wanaagu muwa maali ku maray inuu saxaabigu nabi allow ilaahay wuxuu rabo iyo adigu kuu bannaynayaa khasaa'is baad leedahay intaasuu ka waday intaas ayuu ka waday saa darteed wakay odhan jireen manaatiqada ama falaasifadu ama xataa qolyahan cilmulkalaam ka hadla waxay yidhaahdaan hayga marka laga hadlahayo shayga marka laga hadlahayo bidaraja aluulaa waxaa soo gelaya basaa la fiiriyaa xawaarida lama firiyo markay ka hadlayaan usuuliyiintu xataa mabxadka amubaax shayga mubaaxa ah. marka la fiirinayo asagaa la fiirinayaa iskii loo fiiri mubaax waa maxay waa shayga laisku fasaxay in la sameeyo ajirna aan lagaaga qoraynin dembina aan lagaaga qoraynin waa marka la fiiriyo mubaax wuxuu yahay xaqiiqatan wa maahiyatan birutbat اluula haddii intii laga gudbo mubaax waxa ka dambeeya la qooraansado waxaad mubaaxu waa mamuurun bihi xaggee mamuur ka yahay haddaad ku mashquulsho shayga bannaan aad ku mashquulsho waxaad kaga mashquulo kaga hawlami xaaraan wixii xaaraan lagaga hawlamahayana lagaga mashquulhayana waa ma'muurun bihi waa fiican yahay dhankaa lama fiirinaya shayga markaad qiimaynayso waxaa la fiiriyaa shayga xaqiiqadiisa bidarajat اluulaa cawaaridda iyo khaarijka waxa ka imanaya iyo mutacalaqaadka dambe ee binadra aaniya ku imanaysa lama qiimeeyo marka shayga la raba in miisaan la saaro saxaabigu hadda muxuu ujeeda keliya nabi alla waxaa dhici karta in adugu khasiise ay ku tahay laakiin haddii dhanka ma'aalka la fiiriyo hawshu waxaa ka iman karta hawl khatar ah saa darteed abulqaasim alkacbi oo ku khaldamay ee mubaaxa yidhi waa ma'muurun bihi ama kumama jira axkaamu takliif labada mid un yeel ama ka saara ama soo geliya oo dhammadhi wuxuu fiiriyey cawaaridii lawaasintuu fiiriyey jumhuurtuna maxay fiiriyeen xaqiiqat اlmubaax oo wixii fasaxay ee haddii laga tago iyo la samay aan lahayn hawaab iyo aan lahayn wuxuu kaa mashquulinay mubaax mararka qaarkuna waa mashqule laga yaabaa inuu waajibaad kaa mashquuliyo ama aad ku dayacda laga yaaba markaa uu noqdo xaaraan marna uu xaaraan kaa mashquul u noqdo waajib taa waa bidaraja aaniya bidaraja aaniya idan waxaa weeye qaacidada ahayd buu nabigu inoo sheegay alaslu fi اlaxkaam waa maxay muslimiintu iyo mukalafiintu axkaamtu waa ku siman yahi almusaawaatu wاlاstiwaau ila bidaliili الtakhsiis baabkan man ku dara hadde mise caawa maadaama cashirku bilow iyo halkaasaas kaga istaaga waxaad jecesha inaan joojiyo soo ma wallahu subxaana wa tacala aclam